baxnay soo gelitaankii maka iyo axkaamteedii iyo dawaafulquduumkii iyo sidoo kale sacyigii waxaynu hadda u gudbaynaa in shaa allahu tacaala arrintii afraad oo noqonaysa alwuquufu bicarafa carafa istaagga la istaagayo iyo joogsiga la joogsanayo ayaa uu yahay camalka afraad haddaba muqadimaadkiisii ayuu sheekhu ku bilaabay wuxuu yihi faإida kaana yowm الsaabici min di lxijati marka uu uu yahay oo uu yani kaanadu waa taamo weeyi marka la gaadho weeyi maalintii toddobaad ee min dilxijati bishii dilxijo ahayd khaطba alimaamu imaamka ayaa khudbayn bacda الظuhri salaada duhur kadib bimakata maka ayuu ku khudbayn wa amara الnaasa dadkana wuxuu fari bilguduwi ilaa minan mina in loo dhaqaaqo min algadi berri toole laga bilaabo uma yakruju ilaa minan mina ayuu deetana u baxayaa fi lyowmi athaamini maalinka sideedaad fa yusallii bihaa wuxuu markaa halkaa ku tukanayaa alduhra waalcasra waalmagriba waalcishaa duhurka iyo casarka iyo magriba magribka iyo cishaa'iga wayabiitu biha halkaasuu ku baryayaa wayusallii biha subxa subaxdana halkaas ayuu ku tukanayaa faidaa alacat shamsu calaa sabiil marka intani waa laga dhigi karaa camal ka horeeya wuquuf bicarafa wa fi lxaqiiqa muqadimatun lilwuquuf bicarafa wuxuu muqadime iyo hordhac u yahay oo lagu sii siqayaa oo loo sii dhowaanayaa carafa laakiin in camal mustaqila laga dhigo buu ku haboon yahay kulli tashjiirka hadda igama muuqdo sida muuqata waa uu ka dhacsan yahay lakiin waa lagu soo dari doonaa insha sha allahu tacaala waxaa maalinta toddobaad khudbadaynaya qofkii markaa mas-uulka xajka ahaa ama dee maaragtay amiirulmuminiinkii muslimiinta ama boqorkii meeshaa ka talinayay ama ciddii ugu xil saaray ayaa maalinta toddobaad khudbaynaysa waa khudbada koobaad afarta khudbadood ee xajku uu leeyahay waa maalinta toddobaad salaada duhur kadib waxaanay ka sugnaa ka soo aroortay cabdillaahi bni cumar radia allahu tacaala canhuma inuu yihi kaana rasuulu lahi sal slam ida kaana qabla atarwiyati biyowmin khaطba annaasa waahbarahum bimanaasikihim nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu abuu yihi marka yowmu yowm tarwiya waa maalinta sideed ay nagu soo socoto maalinta ka horeysa maalinta toddobaad noqonaysa yowmu ziinaba iyadana magaceeda la yidhaahdaa maalintaas nebigu calayhi salaatu wasalaam dadka ayuu u khudbayn jiray axkaamtana wuu uga warami jiray sidoo kale imaamu nasaa-i ayaa isaguna sunankiisa kusoo wariyey in abubakr radi allahu tacaala canhu sanadkii uu dadka xaji siiyey sanadii sagaalaad ahayd xajatulwadaac ka horreysay in abubakr radi allahu tacaala canhu maalintii toddobaad uu dadka u khudbadeeyey markuu isagu markaa dadka ukhudbeeyey cali bn abi aalibna radi allahu canhu uga dambeeyey oo isaguna dee suuratu atawba oo loo soo dhiibay uu markaa halkaa ka akhriyey marka waxaa la barayaa axkaamta sugaysa berri ilaa laga gaarayo wuquuf bicarafa khudbadda labaada marka khudbadan waxaa la barayaa khudbadan iyo khudbadda soo socota intii axkaam udhexaysa si hadhow haddana khudbadaa ah kale axkaamta markaa iyadana ila dadkii mar qura ma wada qaban karaan wixii oo ah haddaba maalintan amara annaasa bilguduwi ilaa mina min alghad wuxuu dadka farayaa berri oo maalinta sideedaad noqonaysa in loo kalaho mina in loo kallo saasaa markaa uu u sheegaya deetana marka markaa berridii la gaadho berridii marka la gaadho dadku way baxayaan imaamka iyo dadkii kaleba dhammaantoodu way baxayaan waxaa loo baxayaa mina salaada duhur ka hor baa markaa la gelaya subaxa salaada subax kadib ba in markaa layska sii baxo weey waxay markaa halkan baraarujinayaen hadday maalintu jumco tahay bay leeyihin qofkii muqiim ku ahaa maka ama ree makaba ahaa dee jumcuhu uu ku waajibay salaada jumcadu ay ku waajibtay ilan waynu soo aragnayoo lama ogolayn inuu safar u baxo qof jumcuhu ay ku waajibtay haddii waagu beriyo marka hadday saasoo kale tahay waa beriga ka hor ayuu dee sii baxayaa si aanay ugu dhicin inuu de maalintii jimcihii salaadii uu ka tegey halkaa waxaa lagu tukanayaa shan salaadood oo salaad duhur ka bilaabma salaad subaxna ku dhammaada shantaa salaadood oo salaad walba waqtigeeda la tukanayo qofkii ahlulqasrihina uu qasrinayo qofkii aan ahlul qasri ahayn de maka uun iska deganaa ama muqiim ku ahaana aanu qasrinaynin ayaa deetana waxaa bilaabmaya in markaa loo kicitimo xagga iyo carafa camalkii shanaad ayuu inoo noqonayaa markaynu mabiid bimina camalkii afraad aynu ka dhigno wuxuu hi faidaa alacat ishamsu calaa habiir qoraxdu markay haddaba ku soo baxdo buurta habiir la yidhaahdo waa buur marka uu qofku mino dhex joogo xagga carafo u jeedo buurta xaggan bidix ka qabata inkastoo imaam nawowitan xagga midig ka qabata ku sheegay laakiin waata qofka xagga bidix ka qabanaysa baa layihi markaa uu xagga carafo u jeedo faidaa alacat ishamsu calaa habiir qoraxdu markay halkaa kusoo baxda yani markay qabato buurta wey aduu qoraxdii ma arkaysid laakiin de markay buurta iftiinkeedu uu qabto ayaa deetana saara ila lmawqifi wuxuu qofku u dhaqaaqayaa imaamkiibaa dee dhaqaaqa iyaguna way raacayaane xaggii markaa mawqifkii mawqifku waa halkii la istaagayo waa carafo wey waqhtasala wuxuu u maydhan lilwuquufi carafo istaaggeeda wa aqaama wuxuu istaagi binamirata namiro ayuu istaagi faid ayuu markaa ku nagaani faidaa zaalat ishamsu qoraxdu markay suusho oo duhurkii la gaadho khaaba alimaam imaamki waa khudbadii labaad weyn khubatan khafiifatan khudbad gaaban ayuu khudbayn wa jalasa wuxuu fadhiisan jalsatan khafiifatan fadhi kooban oo dee fadhigii markaa khudbataynka udhaxayn jiraya ayuu fadhiisan uma yaquumu markaasuu haddana istaagayo wayamuru biladaani adaankii ha la adimo waykhطب wuu khubayn alkhubaة الثaaniya khubadii labaad iyadoo adaanku socdo wayfrugu minhaa wuxuu ka dhammaan maca faraaqi اmuadini muadinku marka uu ka dhammaanayo adaankii ayuu isaguna khubada ka dhammaan uma tuqaamu salaatu salaadii baa la oogi wayusalii wuxuu markaa tukani aلظuhra wاlcasra ayuu imaamkii dadka tuji duhurkii iyo casarkii oo la jamcinayo qofkii ayaa qasrinaya oo jamcinaya uma yaruuxu markaa kadib buu caraabi ila mawqif xaggii mawqifka oo marka duhurkii casarkiiba halkaasi jamca loogu tukaday oo saladiisa la jamciyey ayaa markaa carafe la gelaya intii hore namiraan la joogay walafdalu sida fadliga badani an yaqifa waa inuu istaago cinda sakharaat dhagaxyada agtooda biqurbi limaam qofkii inuu markaa imaamku halkaasu istaagaya isna imaamka kasoo ag ayaa la jeclaystaa buu afdal wa an yastaqbila alqiblata qiblada inuu ujeedo ayaa wanaagsan wa an yakuuna raakiban inuu ahaado qof markaa raakibo gaadiidkiisii fuushan fii axadi alqowleyn labada qowl ee masalada ku jira mid ahaan baa saasa waa kii muctamadka aha wa fiihi qowlun aakharu qowl kalena waa ku sugan yahoo odhanaya ana araakiba wa kayrahu kii wax fuushanaa iyo kii aan wax fuushanayni sawaaun waa isku fadli uun ma kala fadli badno inay markaa wa fuushan yahay fadli dheeraada ku heli maayo wayugira waan yugira waxaa markaa la sunaynayaa inuu badiyo min adducaai ducada inuu badiyo wayakuunu akaru qawli ama wayakuuna akaru qawlihi waxaa la sunneeyaa inuu noqdo hadalkiisa ugu badani laa ilaaha ila اllahu waxdahu laa shariika lah lahu lmulku walahu lxamd yuxyii wayumiit wahuwa calaa kuli shayin qadiir sidaa inuu ahaado ayaa la sunneeya wa waqt lwuquufi wuquufkan haddaba carafo la istaagaya halku ka bilaabmaa waqtigiisu min azawaal waa marka qoraxdu suusho yowma carafata maalinta carafo maalinta sagaalaadee qoraxdu markay zuusho waktigii duhurka uu soo galo ayaa waktigii wuquufka uu soo galo ilalfajri thaani waxaanu ku dhammaanayaayoo ah waktigaa u dambeeya waa beriga waaga labaad markuu dilaaco yani waa waa berigii min yowmi naxri fajru saadiqi maalinta yowmunaxrigaoo maalintii tobnaada ciida ah waagu markuu beryo oo u dilaaco waktigii wuquufku halkaasuu ku egyu ku dhammaaday wey faman xasala haddaba qofkii laga helo bicarafata carafa fii shayin min hada lwaqti waqtiga aynu sheegnay un wax kamida wahuwa caaqilun isagoo caqligiisiiyo miyirkiisii qaba faqad adraka alxaja xajkii wuu haleelay waman faatahu daalika ka taasi ay seegto aw waqafa ama istaagaba carafa wahuwa muqman calayhi isaga oo miyir doorsoon oo maalan suuxsalma kooma ku jira faqad faatahu alxaju ninkaa isagaa xajku dhaafay waman adraka alwuquufa binahaar qofka maalinimo haleela wuquufkiioo carafo istaaga waqafa wuxuu joogi xataa taqruba ashamsu ilaa qoraxdu ay ka dhacayso wuu joogiy wuu ku nagaani fain dafaca hadduu baxo u dhaqaaqo qabla alghuruub qoraxdoon dhicin lazimahu damun dhiig baa ku waajibay fii axadi alqowleyn labada qowle masalada ku jira mid ahaani siduu leeyahay uma yadfacu bacda alquruubi ila musdelifa carafina intaasa iyadana axkaamteedii uu musanifku raximah llahu tacaala ku soo ururiyey alwuquufu bicarafa xukun ahaan dee waa ruknu min arkaani lxaj wey ruknun min arkaani alxaj axkaamtiisu waxay u kala baxaysaa markaa sunan iyo shuruud iyo waajibaat intaba sheekhu halkanuu ku ishaaray faidaa alacat ishamsu calaa sabiirin saara ila lmowqif waktiga loo dhaqaaqayo carafi inay noqoto marka qoraxdu ay soo baxdo ay buurta qabato ayaa sunnuhu yahay iyadoo nabiga calayhi salaatu wasalaam lagu raacayo waa sunna markaa in waktigaa la baxo waana laga horeyn karaa waana laga dambeyn karaa oo dembi ma ah waxaa sunayaashii kamida in loo maydho wuquuf bicarafa halka lagu meedhinayaana waa namira sidaa daraaddeed waxaabay leeyiin labada ficil inay ku tan in maaragtay binamira tanaasuc la geliyo waqtasara lilwuquufi binamira wa aqaama binamira marka namiro uu qofku soo gaaro namira waa goob carafo ka horeysa oo arafa iyo iyo musdalifay musdelifey udhaxaysaa carafana markaa dhinacay ku haysaa halkaa markaa carafa namira ayuu ku nagaanaya iyaduu joogayaa ilaa inta ay qoraxdu zuulayso oo sunnuhu waa inaanu gelin carafa zawaalka ka hor sidii nabigu uu sameeyey alayhi salaatu wasalam halkaa in lagu maydhana iyaduna ibnu cumar radia allahu tacaala canhu ayay dee ka soo rarto meelihii uu ku maydhay cabdulahi ibni cumar radia allahu tacaala canhu ayay markaa ahayde uu marka xajaaj ibnu yuusuf markii uu markaa axkaamta xajka uu isagu ku hogaaminayey meelihii uu markaa ku maydhay radia allahu tacaala canhu ayaa ay kamid ahay wuxuu yihi aqaama binamira iyaduna waa suno kale halkaasaa lagu nagaanaya halkaa ayaa la fadhiyaya ilaa inta laga tukanayo duhurkii iyo casarkii de qofkii jamcinayey sidii nabigu alayhi salaatu wasalaam uu sameeyey ayib goormaa markaa waktigii qofkuu noqonaya qofuu inoo soo soo shaqeynoo sheegi doone intaan carafe la gelin sunayaashi waxaa kamida in salaadii carafo sokadeeda halkaa la joogo lagu tukado salaadaana waxaa sunaa ah in khudbad laga horeysiiyo khudbadaasina labay noqonaysaa laba khudbadood sidii khudbadda jimcahoo kale khudbadaha xajka oo dhami inagii nidhi waa afar waa wada halhal marka laga reebo khubatu yowmi carafa khudbada carafa marka laga reebo inta kale waa halhal laakiin tani waa laba khudbadaha kale oo dhami waa bacda salaati duhri salaada duhur kadib laakiin tani waa qabla salaa bal qabla aladaan salaadana way ka horeysaa xataa adaankii ayay ka horeysaa iyadoo nabiga caleyhi salaatu wasalaam lagu raacay markaa khudbadii hore markuu khudbeeyo wacdigu xaggaasu u badanaya khudbadda labaad markuu u kaco muadinkiibuu amraya inuu adaanka bilaabo isna khudbadii labaad buu bilaabaya marka waxaa la yidhi de soo isku buuqi maayaan khudbadiiba yaa maqli haddii adaankiina socdo khudbadiina socoto waa khudbadan labaad adkaar iyoba dikri iyaba isaga badanta waanadii khudbadii horaa lagu soo qaadaya axkaamtii dadka la berayey tan dambana intii markaa iska adkaartay khudbad aad u adaanku uu soconayo un iyaduna ah de kollay sida badanna muadinku waktigii hore halkan imaamka agtiisa kamu adimi jirin koonayaasha ayaa laga adimi jiray markaa khudbad khafiifa ayuusan ukhudbeynaya in markaa sidaas la samaynayo oo la adimayo khudbadda labaad marka la khudbaynayo imaamu shaafici raximah llahu tacaala baa wariyey xadiis marfuuc oo nabigu alayhi salaatu wasalaam markii uu khudbadii labaad u kacay muadinkii oo bilaal ahaa radia allahu tacala faray inuu adimo isagoo markaa khudbadii nabigu alayh sala slam akriyey markii bilaal adaankii dhameeyena sida khudbadiisii dhameeyey nabigu aleyhi salaatu wasalaam marka adu xadiidkaas oo imaam shaafici nin sheekhiisii ahaayoo isaga iyo culamada kale ay ku yar kale aragti duwan yihiin oo isaguna u arko in xadiidkiisa la qaadanayo oo aan basi lahayn oo yani runsheege ahaa qolyaha kalena ay wax ka sheegaan ayaa xadiidka warinaya kadib markaa salaadii baa la tukanaya in salaada halkaa lagu tukadana waa sunna saynu sheegnay in la jamciyo waa sunne ciddii dee jamcigu u banaanaayo musaafiriin ahay safar markaa dee awiil ah oo dheer salaadii haddaba marka la tukado kadib baa sunnuhu yahay in xaggaa iyo carafa loo baxo carafa halkee laga joogsanaya halkii nabigu calayhi salaatu wasalaam istaagay baa afdala bay leeyi waa cinda sakharaat halkaa markaa dhagaxyada waa imka jabaluraxma bay idhaahdaan dhagaxaan yaroo ka hooseeya halkaasaa nabigu calayhi salaatu wasalaam uu istaagay halkaa markaa in la istaago baa fiican iyadoo dee nabigii lagu dayanayo laakiin meel alla meeshii la istaagaba dee waa caadiyo nabigu wuxu uhi alayhi salaatu wasalaam waqaftu haahunaa wacarafatu kullaha mawqif halkaanaan istaagay laakiin carafo meel alla qiblada ayaa loo jeedsano iyaduna waa sunne waa ashrafu ljihaad waana la ducaysanayaa ducada dee qiblada loola jeedsada nabigana calayhi salaatu wasalaam waa lagu raacaya imaam muslim baa soo wari inuu fuushanaado gaadiidkii uu ku yimid ma sunnaa mise inuu kadagu iska lugaynayo oo uu markaa waxaweya dhulka iska taagnaado ayaa sunnuhu yahay marka hadda had ya jeer uu qof bicarafanana waa la taagnaanaya macnaheedu maaha waa la sira joogayaa kasab maaha waa la fadhihi karaa waa la jiifsan karaa hashaadaa dul fadhihi kartaa dhulkaad fadhihi kartaa laakiin joogidan meesha la joogayaa wuquuf iyo maarata la yidhaahdo kunagaanshaan meesha lagu nagaanay haddaba qowlka muctamadkii wuxuu leeya inuu qofku raakib ahaado ayaa wanaagsan maxaa yeelay nebigu calayhi salaatu wasalaam dee hashiisa ayuu fuushanaa marka in nebigii lagu daydo oo sidii uu ahaa la ahaado ayaa afdala qofkii damka basasbaa lagu tagaay inuu baskiisa iska dul fadhiyo oo halkaa markaa de baskiina kolley basaskii baarkinay gelayaanoo dee saharaadkii iyo dhagaxy halkaynu sheegayna tegi maayaan marka kolley qofkii imika inuu ka dego si uu sunayaasha kale u sameeyo u baahanayaa qowlka kale wuxuu leeyahay waa isku mid oo dee nabigu calayhi salaatu wasalaam ama waxbuu fuul laha ama uu ka degi labada mid un buu samayn laha mar waa isku mid une inuu mid sameeyey ma sheegaysa inuu afdal yahay waayo labada mid un baa uu samayn lahaa labadaba dee ma wada samayn karaynin qofkiina suuragal maaha inuu labadiiba wuxuu yihi ducada ayuu badinayaa maxaa yeele nabigu alayhi salaatu wasalaam wuxu yhi afdal ducaa ducaau yowmi carafa maalinta carafa ducadeeda ayaa ducaa ugu fadli badan waxa uu markaa akrinayaa buu yihi ducadiisa badan sidan waa inay ahaato laa ilaaha ila allah waxdahu laa shariika lahu lahu lmulku walahu alxamdu yuxyi wayumiitu wahuwa calaa kulli shayin qadiir nusakda qaar baa wahuwa xayun laa yamuut biyadihi lkhayr ku daraya sida ducada dahrulminhaaj oo kale makhtuudaadka qaar baa qoraya laakiin kuwa qadiimka iyo waay waay darbibay way masaxayaan qaarkood oo kale way ku qorantay lakiin waa la masaxayo qalin baa sidaa loo mariyay kitaabka markaa waxayu laa yamuut biyadihi lkhayrtaasi riwaayada xadiidka imaam axmed iyo maaratay soo saarayaan la ilaha ila اllah waxdahu laa shariika lahu lahu lmulku walahu alxamdu huwa calaa kuli shayin qadiir bay ahaydba marka wahuwa xayu laa yamuut biyadihi lkhayr kumay ducadaa inuu badiyo ayaa fiicanoo dee nabiga calayhi salaatu wasalaam ayaa yihi waa khayru maa qultu ana wanabiyun afdalu maa qultu ana wanabiyuuna min qabli laa ilaha illa allah waxdahu laa shariika lah lahu lmulku walahu alxamdu wahuwa calaa kuli shayin qadiir yuxyi yimiid tay ku jirtana ibn abi shayba ayaa soo saaray iyadoo markaa mursala waqti buu leeyahay baynu ihi wuquufkani waqtigiisu waxa weeyaan min azawaal ilaa uluuci alfajr aani kolka qoraxdu ay suusho waktigii duhurku soo galo ilaa habeennimada oo dhan waa waktigeedii waa beriga marka waagu dilaaco salaadii subax la gaaro intaa udhexaysa wey marka haddii waagu beriyo qof bicraf waa dhamaado duhurka maarata waktigiisa ka horna uu qof bicarafa ma jiro marka macnuhu maaha intaasoo dhan buu qofku dee joogayaa maahe laakiin waktigii wuquufka la gaarayay qofka uu ka gaari karayay waa intaa weeyaan oo nebigu calayhi salaatu wasalaam markii uu salaadii subax tukaday dee waa kii lahaa man sallaa salaatana kaana qad waqafa qabla dalika bicarafata saacata min leyli aw nahaar qofka meeshan aanu istaagnay istaagay ee waktigaa wakti ka horeeyeyna habeen ama maalin wakti uun saacad uun yani wakti uun carafo soo istaagay xajkii waa isku haleenay faqad adraka alxaj marka de xadiidkaasi wuxuu tilmaamay saacad uun kamida habeenimada ila waa salaadii subaxii ka horreeye iyo maalinimadii ka horreysay waktigii markaa qofku bilaabnayo zawaalkiiya wakti uun kamida qofkii istaagay inuu xajkii soo gaaray sallaa salaatana iyadoo musdelifadii way noo iman doontaa insha allahu tacaala wuxuu yihi sheekhu waajibkii carafa ayuu tilmaamayo waajibku man xasala bicaraf fii shayin min hada lwaqti waa ka kuli waqti uun ka ah waktigaa dheeree la sheegay in uun ka mid ah qofkii carafa laga helay isagoo caaqilna ah oo miyir qaba garaadkiisi joogo qofkaasi wuxuu noqonayaa qof xajkii haleela marka de alxusuul bicarafa waa in carafe la gaaro carafe qofkii udhex istaago ilbiriqsina ha noqotee waa waajibka koobaad ee maarata qofka ma ruknigiisi shardigiisa labaad ama ruknigiisa labaad wuxuu noqonayaa alcaql markaa shardi ahaan ahaanbu dee noqonaya waa in qofkii uu miyir qabo hadduu doona haba hurdabaalay isagoo hurdo xataa meesha la geeyo oo isagoo hurda inta la qaaday carafo la dhex haddana isagoo hurdo uu laga soo celiyey waa caadi baa layidhi maxaa yeelay dee naaim cibaadaadka qaarkood baa de ka socda sida soomkii oo kale de adigoo iska hurdaad sooman tahay sawma xajkiina oo saas adoo iska hurda mararka qaarkood xaajo waad noqon kartaayo eh, wii kol adaan niyo gaaro ubaahnayn qofkiina niyo gaaro uma baahna ajkiibu kamid yahay niyadii horaa ku filan caqligi unbaa halkan shardi marka caqligiibaa shardi marka laleeyahy caqliga eh, qofkii waayey ama majnuun buu noqonaya muqma caleyhi marka majnuunkii kii waalaa qofkii waashaba oo kale qof carafa deetna la geeyo isagoo waalan eh, xagga shardu sixa u noqonaya صx ahaan uma aha caqligu shardu صixa maaha laakiin waa shardu ijzaa markaynu xajka soo marina wanagii soo tilmaana marka xajkiisii baan u noqonayn xajatulislaam wey laakiin shardu صixa maahe haddii uu dee isagoo waalin meeshii lageey dan laga soo celiyey wuquufkii wuu uxasiray oo acmaashii kale kusii soconaya hadhow marku haddii ilaahay caafiyo de markaa mihirsado laakiin imika sida wuu ku xalaaloobaya kii muqma calayga ahaa laakiin ee suuxsanaa ama miirdo maarata koobada ku jiray kaasi isagu ilan markiisa horeba exraamkamuu suuragal ahayn marka imikana uu qofkii ka suuragal maaha oo xataa haddii la geeyo waxba uguma filo haddii markaa aanu soo miiraamin ilaa qofkii uu dhammaaday qof xajkii dhaafay ayuu noqonaya qofka xajku dhaafana axkaamtiisu way noqon doonta saasuu kuri man faatahu alika aw waqafa wahuwa muqman alayhi faatahu lxaju marka wahuwa muqman alayhi buu ku yihi kuma odhan wahuwa majnuunu sababtaa majnuunkii dee faqad faatahu lxaju ma odhanayn waxan ohanayna lam yujzi canhu maarata xajatulislaam kamuu noqon laakiin isaga faqad faatahu lxaju la odhan maayo qodob kale ayuu markaa ku khatimayo ku saabsan waajibaadka wuquufka ma waxaa kamida mida haddaad maalinimo carafo timaado inaad ilaa habeenka joogto taagnaato aad maarata baaqi ku ahaato ilaa qoraxda ay ka dhacayso qawleyn baa ku sugan qodobka isagaa nabigu calayhi salaatu wasalaam ficilkiisii weeyo nebigu markii ay qoraxdu godka gashay ayuu soo dhaqaaqay dee markuu salaaddii duhur tukaday iyo casarna waa ka galay intaasoo dhan wuu jooga haddaba qofkii maalinimo markuu yimaado inuu ilaa waktigaa gaadhsiiyaa makhasaba oo ma waajibba ah. qawl wuxuu waa waajib xaa nabigu khuduu canii manaasikakum axkaamta iga qaata buu yihi akaamta sidana wuu sameyey laakiin qowlka muctamadki wuxuu may ma aha waajiba waa mustaxab maxaa waqad waqafa qabla dalika bicarafa saaacata min leylin aw nahaar maba xadiidka ku saacad un ama habeena ama maalina haddii qofku uu markaa istaagay markaa de waa la helay wuxuu iska noqonayaa mustaxab buu noqonayaa waajib noqon marka hadaynu idhahno waa waajib oo qofkii uu ka soo tago carafo uu ka soo tago iyadoo qoraxday dhicin haddaanu ku noqonin habeen maarata habeennimada ama qoraxdii aan weli dhicin intuu ku noqday ilaa qoraxdhici aanu joogin dhiig baa lagu yeelanaya oo waajib buu ka hadaynu idhaahno waajib ma ahana waa iska mustaxabna dhiiggiina sunan buu noqonayaa waajib ma noqonayo wuxuu hi uma yadfacu bacda ila lmusdelifati uma yadfacu wuu soo dhaqaajinayaa bacda alguruub markay dhacdo ila lmusdelifati musdelifa xaggeeda ayuu usoo dhaqaaqayaa calaa ariiqi lmazimeyn wuxuu soo marayaa markaa wadada labada buurood ee mazimeynka la yidhaahdo dhex marta ariiqulmushaad bay hahdaan imika ariiqii dadka lugeynay markaa wadadaa labada buurood dhex marta ayuu marayaa wayamshi alayhi sakiinatu wlwaqaar wuxuu qofku soconaya agga musdelifo u soconayaa isagoo deganaanshiya xasilooniya ka muuqato faidaa wajada furijatan asrac markuu meel yar banaana helo oo dadkii maalan saxmadii ay maarata yar khafiifto xoogaa tallaabada uu soo yar xadayaayo soo yar degdegaya wayusalii wuxuu ku tukanayaa biha bilmusdelifati musdelifo wuxuu ku tukan almagriba wlcishaaa labadaas salaadood oo uu jamcinayo jamcu takiir wayabiitu biha halkaasuu markaa ku baryayaa habeenkaa ilaa an yaluca alfajru thaani ilaa iyo waaga labaad uu markaa dilaacayo oo yani salaadii subax la gaarayo wayaudu minhaa iyada ayuu ka soo qaadanayaa xasa jimac dhagaxaantii ama maarata jamradihii meelihii la tuurayay jamradu sida dad walba dhagxaanta ya laakiin meeshan taagga ana imika jamra la mid walba de dhagxaan urursan bay ahayd markaa dhaga meeshameelihii dhagax tuuradka weyaan jimaartuye quruurixii uu ku tuurayey ayuu kasoo urursanayaa minha min almusdelifati wa min xayu akhada jaaza meel alla meeshuu kasoo qaataba de caadi weeyaanoo uu kasoo qaadan karaa fain dafaca hadduu musdelifo kasoo baxo qabla nisfi layl habeen barhkii la gaadhin lazimahu damun dhiig baa ku waajibaya fii axadi qowleyn labada qowl mid ahaani siduu leeyahay uma yusalii wuxuu tukanayaa asubxa salaadii subax buu tukanayaayo musdelifuu ku tukanaya uma yaqifu wuxuu istaagayaa calaa qusaxa buurtaa qusax la yidhaahdo wa huwa buurtani almashcaru xaraam waa mashcaru xaraamkii qur-aanka lagu sheegay fayadcuu fiihi halkaasuu ku ilaa an yusfira ilaa iyo dhulku cadaanayo wayakuunu min ducaa'ihi ducadiisa waxaa ka mid noqonaya allaahuma allah adow kamaa waqaftanaa fiihi saad halkan noo joojisay wa araytanaa iyaahu aada noo tusisay fawafiqnaa lidikrika kamaa hadaytanaa xuskaaganana waafaji sidaad noo hanoonisay maarata ah, maarata inaan lidikrika kamaa hadaytanaa saad adigu noo hanoonisay inaan anaguna kuu xusno wqfir lanaa warxamnaa noo dembi dhaafo noo naariisto ma noo naxariiso kamaa wacadtanaa biqowlika sidaad hadalkaaga noogu ballan qaaday wa qowluka alxaqu qowlkaaguna allahayow xaq weeyaane aad tidhi faidaa afadtum min carafaatin fadkuru llaha cinda almashcari alxaraam markaad carafo ka soo burqataan ood ka soo dhaadhacdaan ood ka timaadaan ilaahay ku xusa mashcarulxaraamka agtiisa ilaa qowlihi tacaala wuu markaa akhriyayaa wastaqfiru ilaahay dembi dhaaf weydiista maxaa yeele ilaahay waa mid dembi dhaaf badan oo naxariis badan marka naxariis iyo dembi dhaaf ba halkaa ilaahay ku ballan qaadayo laga fahmay waayahay uma yadfacu qabla uluuc halkaas markaa ramyigii iyo xaggiisii loo soo dhaqaaqay almabiitu bimusdelif ayuu musanifku raximah llahu tacaala halkanna axkaamtiisii uu inooga gelaya haddaba markii carafa ay maaragtay istaageedi qofku dhamaysto qoraxdii ay godka gasho ayaa sunuhu yahay in lasoo baxo saynu soo tilmaanay waddada lasoo marayaana waa waddadaas uu sheekhu sheegay imikana ariiqulmushaat baa la yidhaahdaa baabuurtu de iyagu waddooyin gaar ay iska leeyihiin kuwo halkaa lagu aadiyeyna waa jiraan kuwo meelo kale kasoo wareegaana way jiraan laakiin de qofku aqoonna uma laha inta badan dadka xajiyayaa garanayaan waddooyinkan la maraya waxay kale yihiin Eh, dee gaariguna hadiyo jeer waaba la hagayaayo halkaasuu ku qasban yahay la marinayo inuu maro ariiqulmaasimeyn baan maraya laga dhegeysan maayo halkaa mar la yidhi ayuunbaa la marinaya laakiin dadkii lugeynaya iyaga de waa ariiqulmushaadki isagoo halkaasaa u marayaaba dadka lugeynaya eh, dariiqooda markaa inuu soo maro ayaa markaas muhim yahay halkan wayamshi alayhi sakiinatu wlwaqaar yani looma jeedo waa la lugeynaya looma jeedo yani qaabkii loo soconayay baa laga hadlaya de nabigu hashiisiyaabuu watay alayhi salaatu wasalaam maaha in laleeyahay bashiga ayaa sunno ahoo in maarata wax la fuushanaado waxa ka afdalsan in la lugeeyo in laleeyahay maaha laakiin waxaa loo jeedaa waa aleyhi sakiinatulwaqararkaasa loo socda si xasiloon oo haybadi ka muuqato ayaa loo soconaya laakiin marka la yar helo meel eh, meel yar maaratay banaano dadku aanay ku badnayn oo dadkii aan la dhibaynin markaasaa markaa qofku u sii yardaynaya nabiga alayhi salaatu wasalaam bukhaari iyo ka warinaya kaana yasiiru lcanaqa faidaa wajada fajwat nas nabigu alayhi salaatu wasalaam wuxuu soconayay alcanaq waa waxaa la yihi waa maaratay in qofku sii yaroo deganaanshaa isaga socdo nasaduna waxa weeye waa inuu dedejiyo manasa naam wa yusalii biha almagriba waalcishaa sunnihii markaa wuxuu yahay salaadii maqribda adigoo carafo taagan bay kuu soo gashay halkaa ku tukan maysid dhexdana ku tukan maysid ilaa aad musdelife ka tagto musdelife iyo carafana dee xoogaabaa udhexeeya marka markaad musdelife timaado ayaa jamcu takiir oo in dib loo dhigo maaratay ataa dad waktigii maqribkao jooga aad gaadho inaad jamcu takiir ka dhigto ayaa sunuhu yahay halkan oo sidii nabigu aleyhi salaatu wasalaam uu sameeyey kolkaad markaa halkaa soo gaadho waxaa ku bilaabmaya almabiitu bilmusdalifa wixii la odhanayayo musdalifa inaad ku barido sunuhu markaa waa inaad ilaa salaada subax ilaa waaberiga inaad musdelifo joogto weeyaan sunuhu wayabiitu biha ilaa an yaluca alfajr athani waa kaa kulyii inaad ilaa waktigaa joogtaa sunno weeyaan laakiin waajibku qadarka waajibkaa waa ka ku sheegay fain dafaca qabla niصfi leyli lazimahu damu fi axad qowleyn haddii habeen barkii on la gaarin qofku iskaga soo baxo musdelifa waxaa lagu yeelanayaa dhiid oo dee waajibkiibaa dhaafay wey marka waajibku waa maxay waxa weeyaan waa laxdatun min nisfi layl thaani waa inta in ugu yar ee habeenka qaybtiisa dambea habeenka qaybtiisana hore waaba iska sunna uun in musdalifo la joogaayo iyadu waajibba maaha waajibkiiba maahaba ee inta waajibka ihi waxa habeen barhka wixii ka dambeeya inaad wax ka joogtay oo de xadiidkii baa laga qaadanayaa man sallaa salaatan qofka salaada iyada tuka marka salaad markuu malka ku tukaday macnaheedu habeenka markaa intii ka horreysa waxbuu ka soo gaadhay waxbuu ka soo gaadhay oo de musdalifa ku dhex jiray habeenka qeybtiisii horena waxba maa waxaa kaloo laga qaatay nabigu alayhi salaatu wasalaam markii habeen barhka la gaadhay kadib dacafadii ahalkiisa dadkii taa ka tatarnaa dumarkii iyo caruurtii iyo waabuu dirayba marka kol haddii habeen barkii la gaadho habeen wax laga joogay haba yaraadee in la bixi karo oo la socon karo ayaa halkaa laga fahmay qowl baa markaa madhabka ku jira wuxuu odhanayaa may ahan xataa qabla muntasafilin haddii qofku iskaga baxo waxba luguma leh oo dhiig waajibii ma jirayo qowlkaasi waa qowl odhanaya almabiitu bilmusdalifa sidiisaba waa u sunne oo mabiidkani ayaa aqwaali ku jirtaa qowl wuxuu leey waaba rukni waajib iyo suno toona maaha waaba rukni waa ka wada culusya maxaa yeelay uu qof bicarafa iyo eh, man sallaa salaatana waqafa qabla dalika bicarafa labadiiba m meesha lagu wada xidhay marka kan siduu qof bicarafa rugni u yahay ayuu kana rugni u yahay buu qawl leey qawlna wuxuu leeyahay waa ka muctamadke waa waajib una rukni maaha waa waajiba rukni maaha markuu waajib noqdona waajibkii qadarkiisu waa laxdatun min nisfi leyl thani sabshan qawlna wuxuu leeyahy waa iska sunna waajibba ma aha waayo e, waxaa loo socdaa waa aggii rabigubaa loo sod lagu sii nasanayaa un meeshe waxba ma aha waajib noqon mayso ayib e, wuxuu sheekhu inoo sheegay halkan wayaakhudu minha xasal jimaari o min xayu akhada jaaz waxa fiican buu leeyahay oo sunnaah in e, laga soo qaato musdelifa dhagaxii la tuuran lahaa dhagaxa la tuuranaya markaa waa dhagaxa la tuuran doono subaxa ciidda waa toddoba dhagax ma maaha eh, koob iyo toddobaatanki dhagax ba halkaa kama soo guranaysa eh, ma maaragtay naam dhagaxaantii o dhan waa dhagaxaan waxa weya waa maalin sideed iyo labaatan eh, maaratay koob iyo labaatan iyo koob iyo labaatan iyo koob iyo labaatan maxay isku noqonaya halkaas saddex iyo lixdan iyo toddoba toddobaatan dhagax weeyaan marka toddobaatanka ba halkan kama soo guranaysa waxaad ka soo qaadanaysaa un toddobada u horeysa ee ciidda la tuurto ayuunbaad ka soo qaadanaysaa halkaa nabiga calayhi salaatu wasalaam waxaa la soo guuriyey bayhaqi ay warinayaan inuu fadl ibn ku yiri khadaata yowmi naxr subxii maalintii ciidda subaxa waxaa la joogaa waa halkaa muslimiinka salaad subax lagu tukanay ii soo gur dhagaxaanta deetana waa uga soo guray waadii muxasir looga soo qaadayna iyadana xadii waa ku jirtay meel alla meeshii laga qaataba dhagxaantu waa caadi ee maaragtay sida sunaha unbaa la tilmaamay wuxuu yihi uma yusalii biha subxa uma yusalii subxa subxii buu tukanayaayo inuu halkaa ku tukado ayaa sunuhu sidii nabiguba alayhi salaatu wasalaam uu sameeyey haddaanu ku tukano de u soo baxa sidii nabigu dacafadiisa usoo saarayna iyaduna way banaantay uma yaqifu calaa qusax wahuwa almashcaru lxaraam fayadcuu wayadkuru llaha tacala ila sfaar ama ilaa an yusfir wuxuu leeyahay markaa kolkii uu qofku salaadii subax tukado wuu soo dhaqaaqayaayo wuxuu u soo dhowaanayaa salaadda subax tae meeshii aad barida ee musdalifo ahayd unbaad ku tukanaysa kolkaad salaada tukatay kadib ayaad waxaad usoo dhaqaaqaysaa xagga mashcaruxaraam markaa mashcaruxaraam musdelifo oo dhanna mashcaruxaraam waa la yidhaahdaa qayb ka magacay si gaara usii leedahay oo markaa waa halkii nebigu alayhi salaatu wasalaam uu joogsadayo si gaaraa mashcaruxaraam loo yidhaahdaa ama qusax waa buur yar baa meesha ku taalla buurtaas markaa qusax la yidhaahdaa culimada qaarkood waa way karaahayste dadka qaarkood way karaahayste qusax lagu sheego marka halkaas mashcaruxaraamkaa inuu qofku kasoo agdhawa dhulkana masaajid baaba ka dhisan masjidulmashcari xaraam baa la yidhaha halkaa inuu qofku yimaado oo deetana waa subax kadib uu halkaa ilaahay ku baryo iska du iskaga ducaysto ilaa inta dhulku caddaanayo qoraadu intay soo baxaysa maaha ilaa inta dhulku caddaanayo weeyaan oo bisaani wax loo kala arkayo markaa kadib baa lasoo dhaqaaqayaa sidii nebigu calayhi salaatu wasalaam uu sameeyey ducadaasu markaa sheekhu uu jeclayst maarata sheegay culimmadu markaa istixbaabayaan waa ducadee meesha ku munaasiba maaha ma'huur maaha oo lama soo werinin laakiin waa uun duca la jeclaystay oo de meesha ku munaasiba markaadee waa laga yaaba dadka qaarkood inaanay inay u baahdaan in markaa duco markaa ay markaa halkaa munaasiba loo sameeyo oo iyagu aanay wax isku egeyn karayn in ilahi la kala baryi ogi markaa culamadu sidanay markaa tanay markaa qofka u dooreen allahuma kamaa waqaftanaa fiihi marka awqaftanaa baa nushadeeda ku qoran laakiin waqaftanaabaa afcarabi ahaana sixo badan nusakda kitaabkee markaa makhtuudka iyo matbuucadana ku saxan nusakda markaa mawhuuqi ay qorayaan kamaa waqaftana saad noo joojisay weeyaan ood noo tusisay ilaahayo waxaad nawaafajisaa in aanu kuu xusno sidaad noogu noo hanuunisay noona dembi dhaafo noo naxariisa sidii aad noogu ballan qaaday de waa aayaadkii uma afiiduu min xayu afaada الnaasu wاstagfiru اllaha ina allaha gafuur raxiim faida qadaytum manaasikum fadkuru llaha kadikrikum aabaءakum aw ashadda dikraa wdkuruuhu kamaa hadaakum baad kusii jirtay laysa calaykum junaxun an tabtaguu fadla min rabbikum faida afadtum min carafaati fاذkuruu اllaha cinda اlmashcr الxaraami wاdkuruuhu kama hadaakum wain kuntum min qablihi lamin الضaliin uma afiiduu min xayu afaada الnaas wاstagfiru اllaha ina allaha gafuur raxiim taas markii markaa qofkii u dhammaysto wuxuu hadda bilaabayaa waxaa la joogaa subxii ciidda qoraxdii weli may soo bixin musdelife ayaad dhex joogtaa musdelifaad kasoo kala dha maarata kasoo waad soo dhawaatay mashcaru xaraamka musdalifo un kamida ayaa timi kolka waagii caddaaday haddaba ayaa waxaad gudagelaysaa inaad qabsato hawshii axmaashii dee ku harsanayd maalinta yowm naxri yowm alxaji alabar baabay culamada qaarkood ku fasireen oo sida loo badan yahayba in yowm alxaji alabar ay tahay yowm naxri waa maalintan markaa ugu badnayd baa la qabanaya markaasaad usoo dhaqaajinaysaa wuxuu yidhi uma yadfacu u soo dhaqaajinaya qabla uluuci shamsi qoraxdu intaanay soo bixin faidaa wajada furjatan asraca markuu banaan helo wuu soo yardegdegaya faidaa balaqa markuu soo gaaro waadiya muxasirin toga muxasir asraca wuu degdegayaayo xoog buu ku dhaafaya aw xaraka daabatahu hadduu wax fuushan yahayna daamadiisu dhaqaajinaya xoog u yar dhaqaajinaya biqadri ramyati xajarin in dhagax la tuuro in la eg ayuu markaa degdegaa uu ku soconaya fa idaa wasala ilaa minan mina markuu soo gaaro badaa wuxuu bilaabayaa bijamrati alcaqaba jamrada ama taagga jamrat lcaqaba la yidhaahdo ee dhagaxa lagu tuurto ayuu ku bilaabaya fa ilayha wuxuu markaa xaggeeda u tuurayaa sabca xasayaati toddoba dhagax waaxidatan waaxidatan hal hal isagoo u tuuraya laa yujziuhu kayruhu waxaan sidaa ahayni ka gudi mayso wayukabiru la takbiiran maca kulli xasaatin dhagaxtuur kasta wayarfacu yadahu gacantuu karu u qaadi xataa yuraa bayaadu ibtihi ilaa iyo kilaakiladiisa cadaankeeda laga arkayo walawlaa sida fiicani an yakuuna raakiban waa inuu wax markuu dhagaxa tuuranayo iqtidaan birasuuli اlaahi salى اllahu alayh wala alih wasalam isagoo nebiga alayh salaatu wasalaam ku dayanaya wayaqطacu talbiyata talbiyadii buu joojinayaa maca awali xasaatin dhagaxa ugu horeeyuu tuuranayo wain ramaa hadduu tuurto bacda nisfi leyli habeenka habeenbarhka kadib ajzahu waa ka gudaya faidaa ramaa markuu markaa tuurto dabaxa wuu markaa gowrici hadiyan hadyi in kaana macahu hadduu markaa hadyi wata waxalaqa timihiina wuu xiirani aw qasara ama wuu gaabini wa aqalu maa yujziu inta ugu yar ee qofka ka gudaysaa alaau shacaraatin saddex timood weey walafdalu sida fiicani an yaxliqa jamiica ra'sihi waa inuu madaxiisoo dhan xiiro fain lam yakun lahu shacaru haddaanu timaba lahayn istuxiba lahu waxaa loo jeclaystaa an yumira lbuusaa inuu makiinada mariyo calaa ra'sihi madaxiisa walmar'atu qofkii dumar ahayd tuqasiru way gaabi walaa taxliqu xiiri mayso wahalil xalqu nusuku xiirashadani ma nusug baa am laa mise maaha fiihi qowlaani laba qowl baa ku sugan axaduhumaa midi wuxuu leeyahay annahu nusukun inuu acmaasha xajka ka mid yahay wahaanii ka labaadna annahu sibaaxatu maxduurin wax uun mamnuuc ahaa banaysigii uun weey ayb wuxuu sheekhu raxmatullaahi calayhi halkan ka guda galay acmaashii yowmanaxriga haddaba kolkaad musdelifo dhamaysato acmaashii yowmanaxriga aad bilaabaysa acmaasha maalinta la qabanaya waa afar iyo mid shanaadoo dadka qaarna u baahan karaan qaarna aanay u baahnayn shantaasi waa dhagaxiyoo la tuurto iyo gowracii iyo timaxiirashadii iyo dawaafkii iyo sacyigii qofkan hore usoo sacyo marka sacyigu de qofkaan soo saciirunbaa laga doonayaa de maaragtay ama mutamaticaba aha laakiin dadki kale lagama rabo ee hore u soo saciyey mufridkii iyo qaarinkii haddaba afartan camalee hore ramyiga ama dhagax tuuradka iyo gawraca iyo timaxiirashada soo arki iyo dawaafka saasay u tartiibsan yihin ramyigaa horeynaya tuuranaysa neefkaad gowracaysa waad xiiranaysaa waad awaafaysaa ranxad bay yidhahdaan ranxad si aad u dabdiso ilan waa laga soo qaatay nuunkana naxrigii baa laga soo qaatay xadana waa xalqi daduna waa awaafki markaa si aanad adhow gu qasmin oo soconin wuxuuse u kala horreeyeen kelmadaasumaad qabsanaysaa baa lagu ranxad waynu iman doona marka ay <laughs> jirtaa ran xataasaad ku soconaysa tartiibtii markaad doonaysa inaad ogaato waa ra nuun xa ta radu waa rami nuunkuna waa naxri xaduna waa xalqi taduna waa awaaf afartaa haddaba ramyiga ugu soo horeeya sheekhu haddaba soo kicitinkii iyo qaabkii loo soconayay iyo ilaa gaadhitaankii la gaadhayay buu inooga warramayaa wuxuu yidhi markay horta eh, intaan qoraxdu soo bixin baa musdalife laga soo dhaqaaqaya lasoo dhaqaajinay iyada nabiga alayh isalaatu wasalaam lagaga dayanayo haddii markaa meel dee faalala aada hesho waad soconaysaa sidii markii carafo laga imanayeyba nabigu alayhi isalaatu wasalaam uu sameynay waaya marka waadi muxasir meesha la soo gaaro waa tog u dhaxeeya mina iyo musdelifa culamaduna ay isku yar khilkhilaafaan ma musdelifuu ka mid yahay ma minuu ka mid yahay mise labada midna maahe waa meel udhaxaysa oon labada midna ka tirsanayn waa tog labadoo dhex mara laakiin kuu raacsan yahay xukun ahaan ayaa laysku yar khilaafa halkaa kolkaad marayso waad yar degdegaysa iyadoo nabiga calayhi salaatu wasalaam lagaga dayanayaba waxay culamada qaarkood ku cileeyeen arintaa iyada in ama degdegaa waadi muxasir la degdegayo inay meeshu tahay meeshii asxaabulfiilka lagu cadaabo meeshii ay soo joogsadeen kuwii kacbada duminayay asxaabulfiilki halkii maroodigu uu dhaafi waayo u ka dhaqaaqi waayo halkaasay ahay waadi muxasirkaasu ah ee markii dambena shimbiruhu ugu yimaadeen ay ku halaageen markaa de mar hadday meel dad lagu halaagay tahay degdeg baa loo dhaafay wuxuu yihi sheekuna gaadiid fushaa daabadiisiibu ayuu dee maaratay surcadeeda ama degdegeeda u yar dadejinay kii kalena dee lugeynayna isagunbaa markaa degdegay noo qiyaaso wuxuu waa in dhagax la tuuro waadigu intuu leegii noo sheegayay de imikana waadigii la yaqaanaa waadigubaa intaa togaasun weeyaan toga markaa dhaafto aayar baad iska soconaysa togiiba markaa inoo qiyaaso waa in dhagax maaragtay la tuuro rabitu xajar ayuu leegi balarkiisu saaad socoto faida wasala ilaa minan badaa bijamrat lcaqaba buu yiri sheekh markuu mina soo gaadho jamrat lcaqaba ayuu tuuranaya jamrat lcaqaba waxay leeyihiin mina ka mid maaha mina waad soo goynaysaa waad ka soo dhammaanaysa jamratulcaqaba haddaad soo gaadho mina waad ka soo baxday de xaggii makay xigtaa ka mid maahee waa yani waa weyaa mina halkii ku xigtay wey waa saddex meelood goobood weyaan goobaha dhagaxa lagu tuurto xaggan ka imanaysa kolkaad bariga ka timaadeed mina soo socoto soo koonaha mina ayaa waxaa kuu soo horeynaysa aljamratu suqra ta la yidhaaho ama maarata dhagax tuuradkii yaraa maarata taagga yar dhagax lagu tuurto kaa waad dhaafaysa kii dhaxaa kusoo xiga waad dhaafaysa ta ugu soo xigta xagga maka ee ugu soo dambaysa taa weeyaan ta la tuuranayaa maalinta yowmunaxri jamrat lcaqaba laga ama jamrat lkubra maxaa yeelay waa ta keliya maalinta xajka la tuurto maalinta ciidda ta keliya la tuurto weeyaan marka iyada ramyigeedii ayaad samaynaysa ramyigeedii markaa dhagax tuuradkeedani wuu inoo iman doonaa ramyigu wada waa waajib wey axkaamta ramyigu inoo doonta yani xukunkiisu waxaa la tuuranayaa waa toddoba dhagax hal hal baa loo tuuraya shuruudii wey waa inay toddoba yihiin toddoba wax ka yar kaa gudi maayaan waa inay hal hal u tuurayso haddaad toddobadii inta hal mar isku qabato aada saa u tuurto waxaa un lagu xisaabinayaa xabin hal dhagax baa ku ansaxa lixdii kalaa kuu dhima waxaa markaa fiican in markaa qofku uu makana bidixda u jeediyo minana midigta markaa dee markuu aggan beriga ka yimi maki weli beri bay kasii xigtaa waay kasi igtaa galbeed ka xigta marka markaa maka ujeedi bidixdaada macnahe waqooyi qofku ujeedsanay laba dhinacbaad ku tuuran karta inaad xaggan ka soo marto odoba koonfur jeeda ku tuurto iyo inaad dhinacaa ka marto oo eh, adigoo markaa waqooyi ujeeda aad markaa tuurato minina ay bidix kaa xigto carafina midig ay kaa xigto marka in sidaa la sameeyo ayaa markaa sunihii uu yahay sunayaal kalo halkan inoo sheegayo wayukabiru maca kuli xasanatin waa suna dhagax kasta bismi illaahi allahu akbar bismi illaahi allahu akbar bismi illaahi allahu akbar sidaa inuu qofku markaa eh, bisinka iyo takbiirtaba isu raaciyo sunno weeye wayarfacu yaday qofku gacanta ku tuurayo kor buu u qaadaya shaciirada uu waa raggii baa la dumarkii dee si cawro iyo waxaanay u muuqanin iyadu si yar markaa aayad ayay isaga tuuranaysa waa inuu qofku iska hubiyo dhagaxu meesha ku dhacay de haddaad laba weydo kaas dhagax tuuran kuma noqonayo dee kuma ansaxay xataa yuraa bayaadu ibtihi buy walawlaa an yakuna raakiban iqtidaam birasuuli lahi sal slam sida sunnaha ah waa inuu qofku isagoo gaadiidkiisii fuushan uu dhagaxa tuuranayo hasha ka dul tuuraya ama gaarigiisa uu ka dul tuuranayo dee iminka ma soo galeen lug waxaan ahayn laguma gala hadda markaa iminka dee raakiban ma jirayso wuxuu ku yidhi wayaqطacu talbiyata maca awali xasaatin dhagaxa ugu horeeya markuu tuuranayo talbiyadii wa istaagtay khalaas maxaa yeelay talbiyadani gebigeeduba dee dikrigii ixraamkay ahayd xarmashada la timid ilan iminka inagoo meelaan iska joogna minu labayk allahuma labaykada gurnaa oynu ku dikrina mee laguma dikriyo qofkii muxrimkaabaa ah, labeyk allahuma labeyk ku dikriya waa dikri u gaara qofkii muxrimka ahaa acmaashan iminka aada bilowdayna waa xalaalowgii marka kol haddaad xalaalowgii bilowday khalaas way istaagaysaa sidii nabiga caleyhi salaatu wasalaam u sameeyeyo halkaa ayuu ku joojiyey lam yazal yulabi xataa ramaa jamrat alcaqaba sala allahu alayh waala talbiyadii kamuu zuulin ilaa iyo ramyigii uu soo gaadhay wey ramyigii markuu bilaabay khalaas takbiirtiibu markaa bilaabayo nabigu alayh salaatu wasalaam uu la takbiiranayey wayaqacu tanbiih maca awali xasaatin saasuu kuli markaa takbiir baa bilaabantay intii ka horreysay dadka kale way iska takbiiranayeen xaajigi wuu takbiiranaya talbiyadu wadi dadku markay salaadii subax soo tukadeen aroornimadaasi de way takbiiranayaan meelhen wanu ka takbiran lawa ciidiye habeenkii hor takbiran allahu akbar allahu akbartaynu hayn xaaji u taa ma lahaa labayk allahuma labayk kaasuu hayey isagu marka halkan markay soo gaadhay imka takbiirta isagana u bilaabatay kolkaa dhagaxaan ba takbiirtay iska aamusaan salaada markii la gaadho salaad walba u takbiiranaya isaguna de salaada adoon ayaa ugu soo horeynaysa isaga takbiirtiisi ramyiga waktigiisii musanifku ka hadlo wuxuu ku yihi wain ramaa bacda nisfi leyli ajzaahu ramyigani wuxuu ka bilaabmaa waktigiisu muntasafuleylka habeen barka habeen barhka haddii la gaaro way kuu banaan tahay inaad soo tuurato nebigu calayhi salaatu wasalaam dacafadii ahalkiisa de muntasafuleilkii buu diray habeen barhkii la gaadhay ayuu nebigu calayhi salatu wasalaam diray markaa way tuuranayeen dhagax sida maarata saxi bukhaariga ku sugan asma radia allahu tacaala ayaa waxay dhahdeen war ma dhacday mxuha dayxii ma dhacay waa habeenkii tobnaad ee bisha bishiyo bil tobana habeen barkunbay dhacdaa waktigaas maalintay toban tahay habeen barkeen ayay bishu dhacdaa dayaxu dhacaa ilan waa habeenkii tobnaade dayaxii ma dhacaysa markii dayaxii dhacay bay dhaqaajisay kolkaasay soo tuuratay kolkaasay iska soo noqotayoo halkii ay marka hore ka tagtay haddana kusoo noqotay salaaddii subax ku tukatay musdelifadii deetana waxaa lagu yidhi malaha weynu degdegnay markaasay tii may nabigu aleyhi salaatu wasalaam wuu u fasaxay dumarka markaa dee de wax banaanubaa loo fasaxaya in ramyiga waktigiisi halkaa ka bilaabmayo ayay fuqahadu halkan ka qaateen haddii qofku waktigaa u soo tuurto ay u banaanta kadib wuxuu yihi wuxuu galay dabxigii faidaa ramaa dabxa hadya in kaana macahu xalaqa aw qasa haddii qofkii uu hadyi wado waa hadigii sunnaha ahaa markaa inuu gawraco weeyaan waktigiisii uu dhagaxa tuurtay dhagax tuuradka kadib ayaa gawrici jooga waa haddii ay de adiga kuu suuragal tahay waa wa wa waa sunna tartiibtan saynu dib ka ogaan doono waa sunna waajib maaha imika inta badan dee qolun baad u dhiibaysaayo adigu xoolaba isma arkaysaan haddaad istiraahda neefkaaga adigu soo gawracatidna waad kadeedmaysa naftaa kaa baxaysa adigoon waba ku noolan baad soo noqon doontaa marka dambe soo gawracaan waa suuragal ad soo gawracato laakiin adigoo beerku afka kaa yimi oo rafaadsan oo laga yaabo inay casar kugu gaadhay intaad subaxii kalahday adigoo sa afkaaga soo gawraco ila waa ummadii oo saxmad baa jirta meeshii eh, kuyuubaa lagu jiraayo neefafkii iyo waxa la yaala wiii qarashkuna cirkaasuu kugu tegaya ilan dad jublad iibsanayo oo kumanaanqalaya meesha jooga oo ummaddii ilahay o dhan ka soo guray intaasoo kun oo neef baa laga yaabaa inuu nin quri uu gawracayo de intuu intaasoo ku gawracaya halkeed adig markaa utaagnaanaysa meeshiina wax lagu gelayn oo meelo kooban de oo maaragtay loogu talagalay markaa rafaadkaa iyadoo dadku iska daynayaan dee dadkaasunbaa loo dhibaayo wakiilna watawakal baabay ku qortay ma kuwan dawladdu ay u magacoodeen bangiga islaamka wakilnaa watawakl ba yidhahd annagana wakiilo oo ilaahay iska tala saaro haka shakiy ilahay sore neefkaagii ma la qalay <laughs> annagana wakiilo halkaa ka baxbay ku marka eh, haddii laakiin qofki ay u suuragal tahay ay hawsha fudaato inuu markaa neefkiisii gawraco ayaa markaa sunuuyaa in kaana macahu hadduu de hadiiba haddaanu hadiiba de wadan hadiiba lagu lahayn ama aanu hadiiba wadin de waxba markaa kaasiisa gawrac markaa meeshii ma ficilkii markaa saddexaad markaad dhagaxii tuuratay neefkiina la gowracay ka ku soo xig timaxyaradkiibu noqonaya isaguna waa waajib kale xalqi iyo taqsiir labada mid baa waajiba in madaxa la xiiro iyo in la gaabiyo raggii markaa sida sheekhu uu sheegay waxa u afdala inay madaxoo dhan xiraan haddaanay wada xiiran inay wada gaabiyaan dumarkii iyagu xalqi male xiirid male waa karaahiyo inay madaxa xiiraan laakiin taqsiir bay leeyihiinoo intay isku wada qabto timihii inay wax far leeg wixii isku wada haysa ay ka goyso hadday tidcan yihiin oo eh, dee ay markaa eh, ka dhigtay markaa eh, xarka ka dhigtayna qayb walba intay qabato mid walba intay qabato dafri walba ayay markaa in yar ka jaraysa inta ugu yaree kugu filani waa saddex timood baa lay maba badnaba saddex abadood hadaad iska jarto waa timaxyaa waajibkii waad ka soo baxday sunihii baa ku sheegay laakiin saddexdaas waajibkii way kaa gudayaanoo waa kaaga filan yihiin qofku aanu timaba lahayn oon ilahayba u samayn ama uu time leeyahay laakiin uu dhowaan cumraystayoo meeshii caddahay wuxuu gooyaaba aanay ama da horeba u lahaa da wax la taye oo wuxuu hadda gooya aanu meesha ku haynin isaga maxaa xukunkiisu noqonaya isaga de timaxeelad meeshii ma yaalo waba meeshii ma jirto gordan waba ku laakiin inuu haddana makiinada ismarmariyo ayaa iska sunno isu ekeysiiyo dadkii maaragtay dee camalkan la imanayay wuxuu sheeku kusoo khatimay masaaishaas xalqigu ma nusuk ba mise nusuk maaha xalqigan timo xeerashadani ma cibaadooyinka xajkay ka mid tahay mise waxba iyadu ma aha acmaashii xajka ka mid maahe waxa uun la muujinayaa in ixraamkii meesha ka baxayoo aada xalaalowday ilan tima inaad xirtaa mamnuuc bay ahayd marka waxbaa ka ratibmayo axkaam baa ka ratibmaysa haddaynu nidhaahno markan timaha la xiiranayo waxa uu weeyaan arrintu waxa uun la muujinayaa in la xalaaloobay ee arrintu ma aha in camal kamid a acmaashii xajka lala imanayo de waxaa imanaysa inaan markaa fadli ku jirin oon fadli laga helin oo iska dayn karo waxaa kale oo imanaysa inaan laga hormarin karin dhagax tuuradka sida inoo soo socota haddii laakiin waa sida muctamadkee mashhuurka ahi qowlka mashhuurkii waxa weeye inuu nusug iyo acmaasha xajka ka yahay maxaa yeeley ilahay baaba ammaan maaragtay nabiga alayh sala slam baa u duceeyey ilaahay waa sheegay oo aayaddu way sheegtay uun laguma ammaan lakin de saa yeeli doonaa tadkhuluuna masjid araam naam in shaa allahu aaminiina muxalliqiina ru'uusakum wamuqasiriina laa takhaafuuna nicmada dhici doonta unbaa la sheegay laakiin taqsiirkan iyo xalqigani ay ammaanan yihiin aayadda aahir maarata waadix kuma aha lakin xadiidkii baa la hayaayo nabigu ala sala slam allahuma kfir ama maarata allahuma kfir ama allahuma arxam almuxalliqiin ilaah u naxariiso kuwa timaa xiirtay buui fatana saxaabadi waxay yhahdeen kuwa gaabiyeyna rasuulka ilaahayo markaasuu yidhi allahuma arxam almuxalliqiin kuwa timaa xiirtay ilaahay u naxariiso markaasay haddana yihahdeen yaa rasuula allahi walmuqasiriin kuwii timaha gaabiyey baa de meesha taageen kuwii gaabiyeyna rasuulka ilahay ducada nabigaa la boobaya haddana wuxuu ku celiyey allahuma arxam almuxalliqiin saddex markuu iyagii isu raaciyey ee iyagina walmuqasiriintaa ayuu markii afraad nabigu alayh sala slam wlmuqasiriin kuwii gaabiyeyna ilaahay iyagana ha u naxariisto markaa de in xalqigii hawaab iyo abaalmarin xoogani ay markaa iyo de saddex laabka ah ay laga helayo ayaaba ku cad marka waa acmaashii buu yahay ma aha in qofku uu muujinayo eh, in ixraamkii uu ka xalaaloobay oo taxaluulawalkii uu u dhacay halkaa caawa inagu jooga insha allahu tacaala wsala allahu wasalam calaa nabiyina maxamed wallahu aclam sheekhii imaam shaafici eh, ayuu ina weydiinaya magaciisa waxaa la yidhaahdaa eh, maxamed ibn ibraahim ibn abi yaxya maxamed ibn ibraahim ibn abi yaxya markaa waa waa laysla ogol yahay sidiisa kale nin quman inaanu ahaynoo bidca iyo waxbuu ku jiro ictizaal iyo qadarinimo iyo waxyaalo noocaasa lakin imaam shaafici wuxuu leey nin been sheega ma ahayn markaa isagoo axaadiistiisii wuu qaatay mararka qaarkood wuxu hahdaa xadaanii man laa atayn man laa atayn qof aanan tuhmaysanayn baa ii waramay hadduu inta badan yidhahda shaafici wuxuu ujeedaa waa maxamed ibn ibraahim ka wey ibn abi qofkii aan reer madiine ahayn markii uu madiina markii uu tago madiina halkaa ayuu ka xidhanaya dulxulayfa oo reer madiine ayuu noqonaya laakiin maka iyadu saamiya dee maka maki waa halkii laga xajeeye korkaad usii socoteed miiqaadkaaga sii dhaafayso haddaad niyeysan tahay xaj iyo cumre haddaad niyeysan tahay iskama geli kartid makada waa inaad miiqaadkaa ka soo xidhato ilan madiine markaa tegaysa laguma odhanay si xarme marka laakiin haddii aad hawl kale maka u tagtay oon xaj iyo cumre ahayn adigoo markaa maka jooga aad istiri iska xaji ama iska cumrayso dee baad noqonaysaa reer makaad lamid noqonaysaa halkaasumaad ka xidhanaysaa waanay inoo soo martay wallahu alam